wwaajibaatuhaa sabcatun waxaan kusoo jiray janaazadii baan kusoo jiray waxaan ka soo hadalay dhaqitaankii meydka la dhaqaayey waxaan bilownay salaaddii janaazada salaat uljanaaza meydka lagu tukanayey waan soo sheegnay inay yihiin furuud alkifaaya in la dhaqo meydka oo lagu tukado oo la xabaalo salaadaas marka lagu tukanayo waxay leedahay waajibaad waajibaadkana wuxuu ka wadaa musanifka raximah اllah arkaan lannu salaada gudaheeda wax lala imaanayo wey wixii salaada gudaheeda lala imaanayo waajibaadka ana arkaan baa la yihahdaa wixii waajibaad oo khaariju salaadana shuruud baa la yihahdaa marka wuxuu ka hadlayaa arkaanu salaati اljanaaza salaada salaatljanaazada arkaanteeda wa waajibaatuhaa salaatuljanaazada waajibaadkeeda sabcatun toddoba wey anniyatu weeyaan midda koobaad in qofka uu niyo la imaado inuu salaad janaaze la yihahdo tukanayo oo afar takbiirood ka kooban liqowlihi salى اllahu alيه wasalam inama alacmaalu biالniyaat marka niyo in la helo wey waa rugniga koobaad rugniga labaad walqiyaamu istaag wey cala alqaadiri qofka karaya qofka karaya inuu istaag ku tukado waa inuu taagan yahi maxaa yeeley waa salaad farad ah salaad farad ahna waxaa shardi ah ama rukni ah in istaag lagu tukado cinda alqudra markuu qofka karayo w arbacu takbiiraatin baa iyaduna arkaantii ama waajibaadka kamida ah. afar takbiir afar jeer inuu allahu akbar yihaahdo oo takbiirta lagu galaayo salaada caadiga ah ayado waxaa u noqonaysaa midaas u horeysa faatixada ka dambeyso saddex takbiiroo kalea ka dambeysa w arbacu takbiiraatin akfar takbiir wlfaatixatu faatixadii baa kamida ah waajibaadka liannu salaadan faatixa lagu tukanin ma asaxayso janaasadana waa salaad yayna rukuuc iyo sujuud lahaanin laakiin salaad baa lagu magacaabay wasalaatu maa waajiba in lagu saliyo cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam in nabiga lagu saliyo sidii salaada kaleba saliga nabiga calayh salaam uu oga mid ahaa arkaanta midka u dambeeya taxaadka u dambeeya wa adna ducaa ducada ugu yar lilmeyiti meydkii loo duceeyadana waa waajib waxaa ugu yaray meyd lagu duceeyo in lala imaado wa huwa allaahuma kfir lihada almayit weeyaan inuu dhaho allaahuma kfir ilaah u dhaaf lihada almeyiti qofkan dhintay waa waxa ugu hooseeya ducada ugu yar wey inta haddaad tirahdo waa kaa dhacay waajibkii watasliimatu اluulaa salaamo naqsigii u horeeyey inaad midda u horeysa asalaamu calaykum tiraahdo salaamo naqsato ta u horeysa waa waajib ta labaadna waa sunna haddaad marka tohore un aada la imaato way kugu filan tahay inaad dhinaca fiirsana waa iska banaan tahay aba adoon fiirinna iska banaan tahay ayadoona asaxaysa marka cumuumkii bay soo geli xadiidkii uu nabigu yihi alayh salaam taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim wa sharduhaa waajibaadka ogaanayo toddobadaasu nooga sheegay musanifka shuruudii buu hadala galay shardina waxaa la dhahaa maa kaana calaa khaarij ilmaahiya sheega intaan weli la gelin waxa la sameeya diyaarinta la dhahaa shuruudeedu waxaa weeye kagayrihaa ayada keyrkeed salaada janaazada salaadihii kale ee ayadaan ahayn oo kale iyo horta kala mid tahay oo haddii salaadihii hore ama salaadihii kale ee janaazada ahayn loo shardin jiray dahaaraة اlbadani wاthawbi wاlmakaani waistiqbaali اlqiblati wa satru اlcawrati inta haddii la shardinayo salaada kale janaazadana waa loo shardiyaa ka gayriha waa saas wayaziidu waxayse la siyaadsan tahay taqdiim lgusli qabayskii in la hormariya ayaa iyadana gaar u tahay shuruudda gaarka ay u tahay waxaa kamid ah meydka lagu tukanayo waa in horta lasoo dhaqay meydkii on la dhaqin in lagu tukado ma aha shardi waa in meydkan aad ku tukanayso uu dhaqan yahay oo soo dhaqay wayaziidu wuxuu ziyaad waxaa ziyaadaya oo shuruudda kamida liljalaaza taqdiim lgusli qabayskii la hormariyo wa an laa yataqadama inuunan horay marin qofka tukanayana cala aljanaasati inuunan ka hormarin janaasadaa la rabaa inay horeyso xagga qiblada kaa xigto in janaasadaad ka hormarta maaha tanna waa mutlaq imaam iyo maamuum labadaba waa loo shardiyaa shardi weeyaan imaamka iyo maamuumta labaduba inuunan janaasada ka hormarin haddii salaaddii kale caadiga caadigaheed imaamka uu horeyn jiray maamuumka uun loo diidi jiray inuu imaam ka hormaro maamuumka la dhihi jiray imaamka ka hormarin hadda imaamkiiba waxaa lagu leeyahay janazada ka hormarin marka janazada la raba inay horeyso wa an laa yataqadama cala janaaza wayukrahu waxaa la nacaa qabla takfiin intaan kafankii la gelin in lagu tukado karaayo wey laakiin waxbaa xaaraan ma aha qabayskasi isago waajibka ku daray shuruudda ku daray in la dhaqo intaan lagu tukanin kafankuse waxaa weeyaan waa karaahiya in lagu tukado isagoon la kanfin fa in maata hadduu dhinto fii bi'rin qofkii baa dhintay ceel buu ku dhex dhintay oo ku dhex bakti oo mase taxta hadmin wax ku soo dumay hoostiis derbi baa kusoo dumay wa tacadara wayna adkaatay ikhraajuhu soo saaridiisaa adkaatay in laga soo bixiyo lasoo qufo wa qusluhubaa adkaaday in la dhaqo lam yusalla caleyh lagu tukan maayo kuleh kolba haddaanan la dhaqin meydka laguna aanan lasoo saarinba lam yusalla caleyh saasuu qabaa arrintaas markaa waa isku hayaan qaarkood waxay leeyihin mutaakhiriinta waa banaanta in lagu tukado qaacidadii bay leeyihiin almaysuur laa yasqudu bilmacsuur wixii suuragal noqda looga tegi maayo wixii suuragal noqon waay wixii suuragal noqon waay dilaaqideedii suuroobi wey wixii la kari karaa la sameynaya sida faaqid dahuureynkii oo kale wey qofka labada daahirba waayey wuxuu ku weysaysto biyaa ama tayamum bu waayey yusali kan marka haddii soo saari waayo la dhaqi waayo yusala aley waa lagu tukanaya lam yusala caleyh bu lakin musanifka leeyahay sida muctamedka ah waman sabaqahu limaamu qofkii ma'muum ah oo sabaqahu limaamu imaamkii uu ka hormaro imaamkii baa ka hormaray muxuu kala hormaray bibacdi takbiiraat takbiiraatkii salaada janaasada la kibaaranaya qaar kamiduu la dhaafay imaamkii oo salaada galay oo allahu akbartii yidhi hore oo tii labaad yidhi ayuu qof kusoo xidhay see yeelayaa axrama midkaa masbuuqa wuu xarman isaguna wuu geli salaada wa wuuna akrinaya faatixadii wa raacaa wuxuuna ilaalinaya fi dikri adkaartii tartiiba nafsiya asaga naftiisa tartiibkeeda buu ilaalin laa tartiibi nafsi limaami imaamka ma raacayo meesha imaamka u joogta kala qabsan mahayo ee asaga salaadiisa awalu salaatihi waxaa weeyaan markuu salaada galo ayaa awalu salaadkiisi asaga awalu salaatihi maa adraka wuxuu soo gaarayba salaadiis awalkeediia ah. marka hadduu allah akbar yiri allah akbarta hores maxaa ku xigi jiray faatixadii imaamku xagee maraya salligu maraya asalaatu cala nabiyu maraya ama ducadii buu maraya ma ducadii iyo salaadii buu kala qabsan mase tartiibkiisa isaga meesha ujoog ka bilaabanayo mari meeshiisuu ka bilaabanaya meeshiisuu ka bilaaban oo faatixadii buu bilaabi kadibta kalena saasuu ku wadaya wixii marka markuu imaamka salaada ka baxo uu ka gaarsiin karo u ka gaarsiinaya intaan la qaadin fain wman sabaqahu اlimaamu de bibacdi اtakbiiraat takbiiraatka qaar kamida imaamkii baa hormaray axrama kii laga hormaray wuu xarman asaguna salaadiisii waqara'guuna akrinaya faatixadii waraaca wuxuuna ilaalin uun fi dikri adkaarta salaada tartiiba nafsihi maamuumkan asagae masbuuqa naftiisa tartiibkeeda ilaalin asaga tartiibkiisa waxaa u horeya faatixa waxaa ku xigay salaatu cala اnabi ducaada meydka sidiibuu ku soconaya ee imaamka meeshuu maraayo iyo tartiibka imamka ma raacayo lianna awalu salaatihi maa adraka salaadiisa awalkeeda oo wuxuu ka soo gaaray qaar culamada a ah waxay qabaan inuu imaamka meesha uu maraayo kala qabsanayo waa qowl qowl saddexaad baa jiroo ah inuu boobsiinayo ah, oo dee la soo gaargaari isagoo maraayo maalan ducadii ba lasoo soo gaadhay allahu akbar faatixada ba akrin allahu akbar haddana sal ku sallin allahu akbar haddana ducadii baad la qabsanaysaa iyadana waa jirtaa saddexdaa qolba waa jiraan lakin qolka hadda shaaficiyada qaateen muxuu yahay ar iska masbuuq baa tahay salaada kaleba saad ku socon jirtay maada ordi jirin isagana lamaada qaxasi jirin halkaad un ka soco waman sabaqahu limaanu bacda takbahrama waqara waraaca fi dikri tartiibi nafsihi faidaa salama alimamu see la dhahi marka idaa salama alimaamu imaamkii markuu salaamo naqsado kabara kan masbuuqan waba waxbaa dhaafay takbiir baa dhaaftay kabara masbuuqii salaada lala hormaray wuu kibaaran maa baqiya wixii soo haray intii usoo hadhay buu kibaaran oo allah akbar salig nabiga alay salam allah akbar ducadii meydka wayaati bidikrihi ah. kabara maa baqiya wayaati wuxuuna la imaan bidikrihi buu la imaansa dikrigiisi uma kadib buu yusalimu salaama naqsanaya wayundabu waxaase la suneeyaa intaa uu ninkaa mashquulsan yahay janaazada lagala cararin wayundabu waxaa la suneeyaa anlaa turfaca aljanaaza janaazadu inaan lakor la kor yeelin oo dhulka laga qaadin xataa yutima almasbuuqu qofka laga hormaray ilaa uu ka dhamaystirto salaatu salaadiisi waa inaan loo erkaayo xoogow dad baa gadaal ka imaan dadka marka waa loo sugaya markii kuwa hore ay tukadaan inay la boodaan maaha buu leh falow kabara alimaamu imaamku hadduu kibaarto salaadii galo caqiba takbiiratihi اluulaa cafwan falow kabara alimaamu imaamkii waa allah akbar yidhi goorma caqiba takbiiratihi maamuumka takbiirtiisii gadaasheeda takbiirtii maamuumka ee aluulaa ee horeysay ayuu imaamku tii labaadba allah akbar yiri saastaad allah akbar ti ugu xidhatay ahaa imaamkii salaadda ugu xidhatay tii labaad buu imaamku yuu galay see lo yeeli ama tii saddexaad saanu ka hadlaya falow kabara alimaamu imaamka hadduu kibaarto caqiba takbiiratihi maamuumka takbiirtiisa gadaasheeda alulaa ee horreysa isaga tii horreysay buu maraya kabara maca waa la kibaaranaya xasalataa labadii takbiirba halkaasay uga labadii takbiirba Ah. wasaqadat canhu qira'atu qira'adii baa ka dhacday takbiirtii labaad ee uu allah akbar yiri iyo ti isaga koobaad allah akbar baa isqabatay allah akbarta uu yiri faatixada meeshu akrin la akrin mahaye salligii nabiga alay slam uu bilaabaya takbiirtaas waa sidii rukuuc hadduu kasoo gaaro imaamka rukuucsan faatixada looga qaadi jiro oo kale yaa faatixada looga qaaday faatixada looga qaaday falow kabara alimaamu baa kibaartay caqiba takbiirati maamuumka markuu kibaartay aluulaa ee hore ayuu tii labaad imaamkuna kibaartay kabara waa kibaaranayaa ma'muumkan macahu maca alimaami ayuu tii imaamkii ula qabsan waxashalataan waan u xasileen labada takbiirba tii hore tanba wasaqadat canhu lqiraa'atu qiradiina waa ka dhacday oo imaamka ka qaaday walow kabara hadduuse kibaarto walow kabara wuu kibaartay wahuwa imaamki o fi lfaatixati cafwan imaamkii baa kibaartay wahuwa fi lfaatixa ma'muumkao faatixada ku jira ayuu imaamkii allah akbar yihi tii labaad qadacahaa faatixadii waa goynaya wa taabaca imaamku raacaya inama jucila imaamu liyutama bi wey walow kabara imaamu imaamku hadduu kibaarto takbiiratan takbiir allah akbar buu yihi falam yukabirha alma'muum maamuumkiisa kumuu raacin allah akbar mu iska taagnaa xataa buu iska taagnaa kabara alimaamu imaamku ka kibaartay bacdahaa midii hore gadaasheeda tii labaad laba takbiir buu ka dambeeyaa batala salaatuhu maamuumka salaadiisa waa burtay inuu raaca la rabaa mutaabacadii waa sidii laba rugni imaamka kula hormaro ay kaa buri kale ti saddexaad u galo batala salaatu salaaddiisa waa burtay ah, walow kabara alimaamu takbiiratan buu kibaartay falam yukabirhaa mamuumuna kibaarin xataa kabara alimaamu bacdaha tii hore gadaasheeda tii labaad buu kibaartay batala salaatuhu salaatulmaamuum waa burtay waman salaa qofkii tukadaa yundabu lahu waxaa loo sunaya anlaa yuciid ninkii janaazada ku tukaday inuuna janaazo kale salaad kale soo celinin haddaad ku tukatay khalaas fardu kifaayihii waa kaa dhacay dadkana waa ka rid waman sallaa qofkii tukada ama keligaha ku tukada markuu tukanay ama jamacaha ku tukadee yundabu lahu waxaa loo suneeya anlaa yucidinuna mar labaad soo celinin waman faatathu qofkay ka tagto salaadii janaazada ka tagtay kumuuna tukanin maydkii meydka awe waa la qaaday qabrigi waa la xabaarin baa layidhi sallaa waa ku tukan karaa cala alqabri qabriga korkiisa in kaana yowma mawtihi maalintuu dhimanaya hadduu yahay baaliqan mid qaangaaroo caaqilan caqli leh hebel waa dhintay in baa la yidhi qabrigiisi intuu tagu janaasa saajiro janaaza ku tukan karaa bu kuleeyahy laakiin waxaa shardi ah maalintuu meydka uu dhimanayey kan le waan tukan inuu baaliq caaqil ahaa oo mukalaf inuu ahaa hadduuse ilma yaro saqiira waaga ahaa markaan qaangaaray baan meydka ku tukani ma dhihi karo waa u ducoynaysaa in waxba ku tukan maysid waman faatatu ninkii salaadii janaazada dhaafto sallaa waa tukanaya cala alqabri qabriga korkiisa siduu nabigu yeelay sala allahu alayh wasalam gabadhii qabri masaajidka xaaqi jirtay ee dhimatay ee laiska xabaaray wuxuu nabiga loo sheegin qabrigeedii itusuu jiri waa ku tukaday rasuulka caleyh salaatu wasalaam meydkaas markaa xabaalan eed ku tukanaysana nahyigii salaad in lagu tukado qabriga la diiday ayaa laga soo reebayaa oo salaadahan faralka ee kale iyo in lagu dhex tukadaa la ogolayan qubuurta laakiin haddiiba meydkiiba loola jeedo oo janaasadiiba loola jeedo dhib ma laha inaad ku tukato wman faatahu salaa calى اlqbri in kaana ywma mowtihi baaliqan caaqil hadduu yahay wailaa wailaaba waxaa weeye hadduunan qaangaarba ahayn caaqilba unan ahayn waa waala waagu ninka dhimanayey waagu ninka dhimanayey wuxuu ahaa ilma yaro sabihon qaangaarin buu ahaa falaa ku tukan maayo markuu qaangaaro ama uu ifaaqoodo oo caqlig usoo noqdo wayajuusu waxaa banaan an yusaliya inuu tukado cala lghaayibi qof maqan can ilbaladi magaalada ka maqan wain qarubad haba dhowaato masaafatu meesha ku dhintay masaafadu kudhintay haba dhowaatee walaa yajuusu masa banaana calaa qaa'ibin qof maqan in lagu tukado fi lbeledi ku dhex maqan waxaa jirta alghaayibu can ilbeled iyo alghaa'ibu fi lbeled labadaasuu kala qaadaya alghaayibu can ilbeled iyo alghaayibu fi lbeled waxaad ku tukan kartaa alghaayib can ilbeled magaaladan aad joogto wuu ka maqanya meelaan ahayn buu ku tukaday hadduu raba hayuuna sii fogaanin be masaafat qasri buu yihi gaarsiisnaanin kaa waa ku tukan kartaa hebelaawey tuuladan magaalada u dhow buu ku dhintay oo lagu xabaalay magaaladu ka baxsan yahi kaa jalaasa salaatulqaa'im baad ku tukan kartaa wixii kasii fogna kadalik laakiin hadduu magaalada gudaheeda ku dhintay adaa ka maqnaa magaalada xaafad kamid ah lagu xabaalay kaa asaga muslimiin baa ku tukatay waxba marka waajib kuma inaad ku tukato sunana kumaaha inaad qabriga tagto oo waa gaar salaatu qaa'im marka taa ma noqonaysa ilen qabri haddaad tagto wayajuuzu waxaa banaan an yusallia cala alghaayibi qof maqan in lagu tukado canilbaladi beledka ka maqan siduu nabiga sameeyey alayh salaam ninkii wanaagsanaaye ahaa najaashi sanadkii sagaalaad ee hijrada ayuu dhintay ardulxabasha ayuu ku dhintay ninkii eh, la dhihi jiray asxama magaciisa laqabkiisana najaashi baa la dhihi jiray melik alcaadil ninkii caadilka ee saxaabada abaalka weyn ku lahaa wey nabiga marka waa rumeeyey nabigu rumeeyey alayh الsalaatu wasalaam laakiin lamuna kulmin mukhadran buu ahaa mukhadram dadka la yihahdo weeyaane nabiga alayh الsalaatu wasalam intay soo gaareen zaman ahaan iyo wakti ahaan laakiin aan la kulmin oo liqihii la rabay saxaabi inu ku noqdo ayaa la waayey marka nabiga ku tukaday arbac takbiiraat afar takbiir ayuuna kibaartay nabiga alayh الsalaatu wasalaam saxaabadina waa u sheegay oo musaliidki musalihii salaadaha ciidda iyo janaazadii lagu tukan jiray ayay tageen marka alghaayibu can ilbaled buu ahaa wain qarubad haba dhowaato masaafatu walaa yajuusu mase banaana calaa ghaa'ibin qof ku maqan fi beledi beledku dhexdiisa yaa lagu xabaalay haayib fi lbeled wey ka asaga lagu tukan maayo oo halkan aan taaganahay aan kaga tukan ma dhihi kartid haddaad adiga rabto inaad ku tukato qabrigiisaa tegi kartaa qabrigiisaa tegi suu nabigu la yahay sala allah aleyh wasalam gabadhi qabrigeedi buu tegay uu ku tukaday laakiin masjidkii intuu istaagay ma dhi inaan ku tukano walow wujida haddii la helo bacdu man dad qaarkiis bacdu man qof qaar kamid ahoo tuyuqina la yaqiinsaday mowtu inuu dhintay gusila bacdigaasaa la dhaqi oo wakufira lakanfi oo wasuliya cale lagu tukan kalkulli oo kale waxaa la helay qof dhintay xubin kamidaa la helay xubintiisaa la helay gacantiisi lugtiisi madaxiisi besaa la helay inti kale lama hayo lakin waxaa la yaqiiniya qofka inuu dhintay qof nool oo gacan laga gooyey gacanta lagu tukan maayo isagii baa nool ilama dhimanin meyd baa lgu dhinta lagu tukadaayo laakiin waxaa la ogaadaa inuu dhintay maxaanse ka haynaa libaaxii cunay wuxuu soo reebay madaxii keliya ama yaxaaskii gacan bisuu soo reebay gacan basaan haynaa see la yeeli gacantaas waxay qaadanaysaa xukumulmeyid bay qaadan sidii axkaamtii meyidka kalaa la marinaya waa la dhaqi waa la kanfi waa lagu tukan asu le cabdiraxmaan bin cataab ibnu asiid ayaa yowm eh, aljamal dagaalka dhacay saxaabada dhex maray ku dhintay markaasaa baalka gorgorka la yihahda gacantiisa la soo cararay makuu keenay makuu deena ku dhex riday faraantigiisii fargashigiisa lagu gartay inuu asagi yahay fasulliya caleyhi waa lagu tukaday walow wujida haddii la helo bacdu man e, bacdu man shaksi qaar kamida ah, oo xubnihiisi kamid ahoo tuyuuqina laakiin la yaqiiniyey mowta inu dhintay hadduu nool yahay gacantu intii laga gooyay inta kale uu iska noolyahy maya waa la yaqiin dhintay qusila waa la dhaqi bacdigaas wa kufina waa la kanfi oo wusulliya caleyh waa lagu tukan wa yaxrumu waxaa xaaraana quslu shahiidi qof shahiida in la dhaqo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa huwa shahiid waxaa la dhahaa man maata qofkii dhintay fii macrakati alkufaar goobta dagaalka ee gaalada iyo muslimiinta ay ku dagaalamayeen bisababi qitaalihim la dagaalankoodii buuna sababta dagaalkuuna ku dhintay qofkaa asaga ah ayaa waxaa la dhahaa shahiid marka la dhaqi mahayo laguna tukan mahayo bu kuleh dharkiisii iyo dhiiggiisi baa lagu dhaqaya qalabkii wixi u watay ee aalaatulxarbiga aha alaabtii dagaalka ma laga siibi lakin dharkiisi waa loo deynaya laguna tukan mahayo sidaasaa yaa xoog badan oo xadiistu daahirkeedana ay ku caddahay saxiixada nabiga caleyh isalaatu wasalaam inuunan dadkii lagu diray qaswata uxud lagu diray shuhadaa uxud in nabiga wuxuu amray la xabaalo dhiigood lagu xabaalo walam yuqsaluu walam yusalluu calayhim lagumana tukanin xadidka bukhaari jaabir bin cabdillaahi lagumana dhaqin lagumana tukanin ama xadiidka saxiixa ku sugane nabiga caleyh salaam wuxuu ku tukaday dadkii uxud ku shahiiday ayuu xajatu wadac kasoo laabtay buu ku tukaday salaatahu cala almeyit salaadiisa meyidka oo kale sallaadaasi ay ta'wiilinayaan waxay leeyihiin waa macnaa ducaa wasalli calayhim oo kale weeyaan wuu u duceeyey widaac iyo sogotid lilaxyaa walamwaat rasuulka waa sogotiyey marka intuu u tegay qabrigooda oo ziyaarto qubuurtooda wuxud oo u duceeyey rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ee salaad ma ahayn xadiid baa jira in lagu tukana shuhadaa wuxuu toban toban toban inti loo qabiya toddobaatan bay ahaayeen todobankiiba gaar tobankiiba gaar toban walbana waxaa lagu daraya xamze nabiga adeerkiisa aleyh salaatu wasalaam nabigeena aleyh salaam adeerkiisa oo xamze ah sayid ushuhada xadiidkaasas qaarkood daciifinayaan qaar waa tasxiixinayaan naam walow wujid marka wuxuu leeyahay wayaxrumu quslu shahiidi wasalaatu calayhi in lagu tukado iyo in la dhaqo dhiiggiisi baa loo doonayaa maalinta qiyaamaha wuxuu imaan asagoo dhiiggiisi ka daadanayo oo lownu dami wariixu riixu buu nabiga alay salaam yihi midabkii dhiigga buu leeyahay laakiin udugii wuxuu isku bedelaya miski buu isku bedelaya raayaxada isbedelaysa udgoon wa huwa man maata fii macrakati اlkufaar gaalada macrakadooda qof dhinto marka kaasaa xukmu shahiid اdunya walaakhira qaadanaya mid waxaa jira shahiid ulaakhira laakiin adduunyada aan xukunkii shuhadada lagula dhaqmaynin qofka ku dhintay qariiqa iyo biyaha ku dhintay iyo midka gubtay iyo midka eh, caloosha udhintay iyo kuwa ayaga ah xukunkii caadigahabaa la marin lakiin aakhira shuhada yihiin shuhada aakhira bisababi kitaal fatunzacu canhu hiyaabu اlxarbi waxaa laga siibayaa dharkii dagaalka huma alafdalu sida afdalkaa an yudfara in la xabaalo oo la aaso wey bibaqiyati hiyaabihi dharkiisi kale soo haray markii qalabkii dagaalka laga siibo dharkii kalea loo darayaa dharkii almuladakhati la marmariyey ee lagu dharoobay bidami dhiig dhiig baa dharkii oo dhiiggii oo sida ugu dhadhegan isaga ayaa lagu xabaari welilwaliyi buu ku leeyahy ninkan dhinto ee shahiidka weligiisa iyo qaraabadiisa waxaa u banaan nascuhaa inay ka siibaan dharkaas wa takfiiruhu ay kanfaanna waa banaan tahay oo hadday arkaan inay kaba siibaan oo iska kanfaan waxba dhib ma laha waxba dhib ma laha iyuu leeyahy wasiqdu ilmihii yaraa ee dhiciska ahaa ee soo dhacay ee dhintay ee caloosha calooshooyada ka soo dhacay isagoo waktigiisi gaarin oo aan weyneyn buu dhicisaan usoo dhintay usoo dhacay usoo waxay in baka waa la fiirinaya siqdigaas xukunkiisa muxuu yahay waa la fiirin saddex qaybood baa loo qaybin in bakaa hadduu ooyo oo ow ikhtalaja u dhaqdhaqaaqo fa xukmuhu xukmu qof weyn buu lamid yahay hadduu markuu soo baxo isagoo istahalla ida istahala almawluud aku nabig aleyh isalaatu wasalaam waa la dhaqaya waa la kanfi waa la dhaxli inbaka haduu ooy ikhtalaja waa dhadhaqaaqay dhadhaqaaq gacantiibu dhaqaaq ama waa hindhisayba hindhisihii faxukmu calaamat lxayaat yani faxukmuhu xukunkiisu xukmulkabiiri qof weyn xukunkii buu lamid yahay qof weynna waa soo ogaatayoo waa la dhaqi oo waa la kanfi oo waa lagu tukani oo waa la xabaali maqaabirta muslimiinta lagu xabaali wa ilaa hadduunan oohin iyo dhadhaqaaq iyo xalaamad noolaba aan lagu arkin yundar waa la fiirin ayaduna fain balaqa hadduu gaaray arbacata ashhurin afar bilood qusila waa la mayri oo la dhaqi uun walam yusalla caleyhi laguna tukan mahayo intii la mayraa la xabaali laakiin lagu tukan mahayo hadduu afar bilood uu gaaray ilmo yaroo afar bilood gaaray uu yahay markuu dhashayna calaamatulxayaad oo lagu arka aysan jirin intii la dhaqo oo lakanfiyo laxabaali lakin waxba lagu tukan maayo qaarkood lix bilood hadduuba gaaro xukun kabiir buu qaadan bay leeyihin wa ilaa wajaba waxaa waajibay dafnuhu ilaada wuxuu ku wadaa afar bilood buu kasii yaryahay afar bilood buu kasii yaryahay kaasna waa un laxabaali kelia waa un laxabaali ah, meel unba untugad loo faarfaaro ubaa liska gelin dhaqitaan iyo tukasho iyo waxaa midna ma laha saddexdaa xugun marka siqdiga u qeybiyayo hadduu uu wax noolal soo maray oo noolal calaamat noolal la imaado la baxay uu yahay ama oohin ama shanqar ama dhaqaaq kalaa xukunkii qofku weynaa waa taa la marinaya qowlan haddii uunasan labadaa midna waxyaalaha calaamadaa midna lagu arkin laakiin daa ahaan afar bilood buu gaaray afar biloodna waa meesha ilmaha dhafta lagu afuufe kaa asagaa ah wuxuu leeyahay waa u la dhaqayaa waa lakanfi alxabaali laguso tukan maayo wixii intaa ka yar hadduu yahay god baa loo faafaanaya wa laska xabaali wailaa wajaba dafnuhu faqad faqad oo keliya bu ku yidhi manaha biduuni quslin walaa salaatin walaa kafanin walyubaadir ha ku degdego qofka tajhiiska ama yubaadar ha lagu degdego bidafni xabaalidda ha lagu degdego bacda salaati markii lagu tukadaba qofka meydka hadii lagu tukada hore laga xabaalo yaa lasii dhiganin walaa yuntadaru la sugi maayo ama yaan la sugin ilaa liwaliyin qofkii ehelkiisa aabihii iyo hooyadii iyo walaashi walaalihii iyo nocaasoo kaleo inay ku sabraan oo arkaan rabo meel kasoo ordaaya hadday jirto waa la sugayaa laakiin wax kale in lala suga ma aha walaa yuntadaru lama sugo ilaa liwaliyin weligiisi qaraabadiisi mooyaane in qaruba weliga aada dhow yahay wey oo saacado kooban uu ku imaan karo lakin qof laga yaaba laba maalmood kadib inuu imaan karo ama inuu dhaho isi geliya farajkii iyo thallaajadii maaha qof dhintay mayda in reerka dhexdiisa lagu dhexayo maaha meel buu leeya meeshiisa in la geeyo wey in khayran fa khayr wain sharan fa shar in qaruba hadduu dhow yahay waa loo sugise walam yaksha qeyd labaad wey qeydka koobaad waxa wey in qaruba qeydka labaad walam yaksha aan laga baqaynin ama yuksha aan laga baqaynin taayurmayi tagayura almayiti meydka inuu bedelmo isbedelo lam yaksha una ka baqayn qofku tagayur almeyit meydka inuu bedelmaan laga baqayn hadduu meel dhow qof ka imaanayo meyd kale una laga baqayn inuu bedelmo waxba maarata waa la sugi karaa laakiin hadduu qofku meel fog ka imaanayo ama meel waa dhow yahay meydkiiaba haddaba dilaacayaba ah, xaaladii saastu u dhintayba waa fuuray markaasuu dilaac buu ku dhow yahay alaxbaali markaas walafdalu sidaa afdalka ee fadliga badan an yaxmila aljanaazata janaazadii inuu xumbaaro naxashkii meydka ku jiray ayaa afdalah taaratan mar arbacatun afar qof ay isla qabtaan min qawaa'imihaa tiirasheeda ay isla qabtaan wa taaratan mara khamsatun shan ay isla qabtaan waalkhaamisu markay shan isla qabtaan midka shanaad bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooduu geli almuqadamayni la horreysiiye horey ku taalla yacni naxashku afar tiir buu ka kooban yahay tiir walba inuu nin qabto oo afar qof ay iskula wadaan haddii laisla qabto waxaa dhici karta inuu ama dheeliyo ama isku kufaan isku kufaan baa dhici karta marka afartii baa min walba qabanaya haddii mid shanaad lagu darana mid qeybta hore xagga madaxa xiga ayuu la qabanaya oo madaxa dhexdu qabanaya taasoo la qaban haddii loo arko culeys intaa ka badanna geesaha ayaa laga geli karaa oo dhib ma laha sida cabdullahi bin cumar radi allahu canhu loo sameeyey oo kale naxashkii marka lagu qaada wu cuslaa marka geesaha la geli oo lala qaban walafdal an yaxmilu ljanaazata taaratan arbacatun inay qaadaan min qawaamiha tirasheeda wa mara khamsatun shan waalkhaamisu midka shanaadna bayna alcamuudeyn lmuqadamayni buu a labada tiro hore dhexdoodu gelaya wayundabu waxaa la suneeyaa alisraacu in la dedego oo la dedejiyo fowqa alcaada marka la wado wey waditaanka la wado xogo israac in la sameeyo fowqa alcaadati caadadii caadiga socodka caadigaa ka koreeya duuna alkhababi ruclaynsa maya ayuu kuleeyahy oo haddii meydki laga rucleyo lala bodboodo boodboodkaas wuxuu keeni karaa dilaac buu keeni karaa inuu dilaaco a laakiin waa lala degdegsanayaa surca la samaynayaa degdeg adi gaari wax lagu wadanasn gaariguna waa la dedejin waa goormase marka la dedejinayo in lam yadura almayita hadduuna meydka dhibaynin wey arrintaa hadduuna meydka dhibaynin oo meydka uuna dhibaato ku ahayn wain khiifa haddiise lagaba baqaba infijaaruhu infijaaruulmayiti meydkii inuu qarxaba ziida waa la ziyaadinaya cala lisraaci degdegii camaa qabla waa laga ziyaadinaya intaa hore waa laga ziyaadin meydkii baaba laga baqaba inuu nagu dilaaca naxajka dhexdiisa ku dilaaco marka waa lala ordaya si dirba qabriga loo loogu tuuro loo geliyo wayundabu lirijaali itibaacuhaa yundabu waxaa la suneeya lirijaali ragga itibaacuhaa itibaacu ljanaaza inay raacaan umirnaa nuhiina nuhiina bay leedahay gabadhiheed umu cadiya ayadaa laga wariya umirnaa waa laga wariyey nuhiinaana waa laga wariyey awaamir nabiga uu amray bay ka warinaysay umirnaa an nukrij alcawaatiq masalat lciid nuhiinana waatan waxay leedahay nuhiinaa can itibaaci ljanaa'izi walam yuczam calayna nuhiina can itibaaci ljanaa'izi walam yuczam calayna waa laga nahiyey nabiga sal l slam uu ka reebay ale lakin lagumaad keenin haweenka markay raacaan oo meydkaas ay daba yaacaan inta badan haddii oohin iyo waxbaa ka imaado oo isma hanan karaan isma hanan karaan ama waxaad dhibaato imaan karta ikhtilaad iyo iskudhexdarmar ragga isku dhexdarmadaan ayaa imaan karta marka raggii baa loo suneeya inay raacaan raaciddaa ragga ay raacayaana waa sun ah, sunno weeyaan nabiga aley isalaatu wasalaam ka sugnaatay ajriya thawaabna waa lagu sheegay oo qofka meydka raacaa wuxuu leeyahay ajru qiraad wax buurta uxud leeg oo ajira hadduu ilaa laga xabaara la joogana laba ajir buuba leeyahayba wayundabu lirijaali itibaacuha ila dafni ilaa xabaalida laga gaaro la socdo biqurbihaa marka uu raacayo itibaaca biqurbihaa meel ayada agteeda waa inuu socdo bixaydu meel buu soconayaa yunsabu loo nisbaynayo ilayhaa janaasadii iyo meydkii loo nisbay inuu la socdo oo dhadhihi ninkaasi meydkaasu la socdaa laakiin shiidaa kore inuu ka fiirsado meel fog uu iska taagnaado meydkiina dadkii wadhigo kuwa isagana meel kale u iska socdaa meelaan la dhihi karinba wuu la socdaa kaa asaga ma soo gelayo waa inuu dadka mawkibkaas socda ee dadkaa qulqulaye waa inuu walow ha badnaadaano hadday badan yihiin oo saa uu gadaal ka socdo waba dhibaato ma laha marka waa in loo nisbeenayo dadkan waa dad wada socda la dhihi karo ah, baxaytu yunsabu ilayha wa yukrahu waxaa la nacaa itibaacuhaa janaazada in la raaciyo binaarin dab ah, dab in la raaciyo oo eh, qubuurta agteeda dab wax lagu shishido oo eh, waxyaalahaas ma wanaagsana Ah, wabilbukuurina iyaduna waa karaahiya bukuurka fooxa iyo waxyaalaha unsiga ehe fi lmajmarati idankooda ku jira ah, wakada cinda dafnina waa la diiday ah, cinda dafni raacitaanka hore in la raaciyana lama ogolo xabaalida la xabaalayo in la raaciyana lama aha dab iyo bukuurkii oo foox baan ku shidheena oo qabrigaan ku udgoreenaa dhuxlo intii la qaado ayaduna lama sameynayo maxaa loo diiday waxaa loo diiday lisu-u tafaa'uli tafaa'ul xun baa ku jira tafaawulka xun lama ogolo waa naar waxaan dab wey qabrigaas iyo meydkaasna janno iyo khayr iyo raxmad baa alla laga rajanaya subxaana wa tacaala marka in dab la qaado xoogo tafaa'ul xay keensa hasaasasha xun wey laakiin haddii uu loo baahdo oo habeen la xabaalayo meydkii oo kale maalan wax kaloo lagu iftiinsada la waayo dab agtiisa lagu shido oo dabkaasi lagu iftiinsanayo ama dadka ay howlaha iyo khidmada ku haystaan dabkaasi wax kalena la waayo waxba dhibaata markaa malaha waxba dhibaata malaha amaa in laakiin dabkii meelihii lala aado wixii oon duruuro aysan jirin taa in laiska ilaaliyo weeyaan saxaabi la yihah camar binu caas kamaa fi saxiix muslim wuxuu yihi markaan dhinto dab iyo islaan ooyeysa qof ooyayana isan raacin dabna yaan agteeda lagu shidan buu yihi radia allahu canhu marka tafaa'ul wey faslun huma yudfanu fi lmaqbarati afdal huma yudfanu waa la xabaalayaa meydkii wa fi lmaqbarati in qubuurta lagu dhex xabaalo meelaha muslimiinta isku xabaalan afdal fadli badan in qofka keligii meel lagu xabaalo ama guri lagu xabaalo ama balad lagu xabaalo waxaa ka fiican maqbarat lmuslimiin qubuuraha muslimiinta in la geeya lagu xabaalo wa fi lmaqbarati qubuuraha gudahooda muslimiinta afdalu fadli badan in dhexdooda lagu dhexabaalo saasaa uga fiican in guryaha iyo meela iyo lagu xabaalo ah, meeshaas caamka ee muslimiintu ay ziyaaranayaane loogu duceynayo ee qubuuraha lagu yaqaano u asteysan in la tago wey amaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu min khasaaistii weeyaano gurigii baa lagu xabaalay caaisha radia allahu canha waxaa weeyaan khasaaista nabiga kamid taha abubakr radia allahu canhu ayaa wuxuu wariyey markii laisku qabto lyihi nabiga xaggeen ku xabaalaa wuxuu wariyey nabiga alay slam inuu yihi nabi waxaa lagu xabaalaa meesha nafta ay kaga baxdo meesha nafta kaga baxda lagu xabaalaa rasuulkeena meeshii ku dhintay baa lagu xabaalay haddii lagu xabaalay qabrigaa meesha ka askumay abubakr asagana qabrigii nabiga alay slam baa lala xidhiidhiyey cumar qabrigii saddexdaa qabar ba awalkaasa ku wada jiraan qubur bay noqdeen qubur bay noqdeen walaa yudfanu lama xabaalaayo meyitun qof dhintay calaa meyitin qof kaloo dhintay korkiisa ilaa an yabliya alawalu kii hore inuu baaliyoobo kulluhu ideelkii mooyeene qabri meel ku yaalay intii la faydo in qabri kale la geliyo arrintaasaa karaahiyaa oon wanaagsanayn ilaa in hada uu kii hore baaba-ay oo lafihiisi ay tirtirmeen oo cajbudanabka baaba-een mooyeene inta kale ay tirtirmaan mooyeene cajbudanabka uma baabaado laftaas dabadnicista ku taalla minhu yurakabu lkhalqu ayadaasa dadka dare mar labaad laga soo abuuri way baaba-aysa wax yar weeyaan inta kale baaba-aya isaga ayadaas soo haraysaa walaa mayitaani laba mayd walaa yudfan tahay walaa mayitaani laba maydna la xabaali maayo fii qabri waaxidin hal qabri laba qof hal qabri laiskugu geyn maayo ilaa lidaruurati daruuro inay imaato oo baahi daran timaado mooyeene maxaa ka mid a daruurada ka kahrati lqatli dil fara badan dhammaadoo la laayay markaasaa la xabaal waayo qof walba gaar ha loo xabaalay adkaatay waa lasku markaa laskuu gegey laba laba laskuu geenaya wa lasku xabaalaya sidii uxud nabiga sal ll ly slam uu saxaabada amray toddobaatan bay ahaayeen laba laba iskuu xabaalo oo iskuu geeyay buu nabi alay slam marka ka kahrati alqatli iyo walfanaa'i kahratu lfanaa geeri fara badan oo cudurro safmar ah dhaacuun baa dhacay cudur saf ah imaaday markaasa dadku ay hal mar xaaqmeen dad waa dhamaadeen ayaguna sidoo kale weeyaan waa la isku karaa wa waxaase la yeelaya marka laba qof qabri laisla geliya ka badan baynahumaa dhexdooda xaa'ilun teed baa la yeeli labadaas qabri labadaa mayd laisku dhejin maaye waxbaa loo dhexaysinaya min turaabin caro iyo wax saasoo kale lagu kala taydi oo lagu kala eh, maarata awdaya lagu kala reebaya xaail wax astura min turaabin caro oo kale kanaa la xabaari caraa lagu lagu xirayo eh, dhinaciisa kii kala lagu xujisinaya caradaas udhexaysa wa bayna almar'ati haweenaydii iyo warajuli ninkii haddii qabri laiskula xabaalayo in la kala asturo yaa aakadu sii adag ha laba nin ama laba haween waxaa ka sii adag in la kala asturo nin iyo nag laasiyamaa waxaadan kuba jirin oo inaad aad looga taxadaro ay tahay oo lakala adkeeyo o lakala xidho alajanabiyeyn laba rag iyo haween oo haddana ajanabi sii kala ah laasiyama alajanabiyeyn labada ajanabiga kala ahaa walow maata hadduu dhinto qofku fii safiinatin doon buu ku dhex dhintay badi oo la saaran yahay oo doontii la saaran yahay buu qof ku nafbaxay meeshi waga arta hadda waxaas la yidhaahdo eh, tahriibka eh, ummaddu ay badaha isku halaagayso bad badhan baa qariqmaysa waa lagu halaagsami dhooxa baa ka bixi kuwaa biyihii ka dhammaanayaanoo deena halaal u kala horeyn u kala kuwaaba lagu soo boodi oo nafta qabani marka qof baa dhintay asagoo doontii lagu jira see la yeelaya bari lama hayo lagu xabaalo walow maata fi safiinatin hadduu ku dhinto walam yumkin ayan suroobin dafnuhu xabaaladiisa fi lberi in berigaasi badda laga baxaa iyo caradi iyo dhulkii lagu xabaalana waa suuroobi weyday <clears throat> waxay u suuroobaye masaafada waa dheer meydka waa dilaaci waa uri lama hayn karo jucila waxaa la yeelayaa bayna lawxayn laba alwaax baa dhexda loo gelin laba alwaax baa yaa dhexda loo gelinaya markaasaa deena xadhig iyo wax lagu xoraya lagu adkayni wa ulqiya waxaa lagu xoori fi lbaxri badda lagu tuuri marka labada alwaax waxay daawo ka yihiin labada alwaax sunan badda aynan u gelin oo u socdo alwaaxdu waa wadaysa waxaa laga yaaba meel un jaziirad iyo xeeb iyo beri inay ku turtaa dhici karta dad muslimiina deen ilahay u bixiya kuwa ay xabaalaan oo ku tukadaan oo xukunkii mariyaan ayaa dhici karta saasay leeyihin wa ulqiya fi lbaxri haddii meesha meel bad iyo ama islaan iyo kadhawe ka dhaweyn oo ama jaziirad iyo dhul iyo mid muslimiin ayna ka dhaweyn ay tahay see la yeelayaa wax culus ayaa korka laga saari dhagax iyo wax saasoo kale ah inta korka laga saara lagu tuuri si dunka uu tago si dunka uu tago oo banaanka intuu usoo imaano uu gaalo iyo gacanta inagu dhigin a saasaa la yeelaya wa aqalu lqabri qabri wax lagu magacaabo ama qof lagu xabaalo waxa ogu yar maa qadar weeye yaktumu raayixata urka qariya wa yamnacu sibaaca duwaagana ka manciya inuu qufto oo cuno ayaa waxaa weye aqalu lqabri qabrigaas god suudha qofka la xabaalay inuu dadka nool ee banaanka jooga un usoo suurin asagana lagu xadgudbin yaanyuurta iyo dhurwaaga iyo sibaac iyo duwaaga uuna faranin oona cunin wax reebaya ayaa ku filan intaasaa ku filan wax marka qadar oo mucayan oo dhi qadarka hala gaarsiiyo maahee wujuubka marka laga hadlayo intaa wey urkii ma la qariyey asagana ma la xifdiyo sibaac iyo dawaagii ma laga fogeeyey meeluna gaari karin ma la geeyey wayundabu waxaase la sunneeyaa inta aqalu mujzi inta ugu yar ay ku gudayo wey yundabu waxaase la sunneeyaa tawsiicuhu in la waasiciyo qabriga wa tacmiiquhu hoosna loo qodo qaamatan inuu qof istaago bastatan gacantana fidiyo intaasaa fiican buu leyahy in godka hoos loo qodo qaamatan wa bastatan intii qof dhexdhexaad u istaago gacantana kortago intaa hoos loo dhirayo la fogeeyo la waasiciyo wa fi lyaxdi luxudkii d wdafnu fi laxdi in lagu xabaalo luxud laxdi luxudka inaga geedahan la sasaarayo e, e, iilka yaan ku magacawnaa luxdiga waxaa lagu magacaabaa iilka naftirkiisa iilkaa luxdi la yihahdaa marka weliba uu yahay mid dhinac dhinac loo looga qoday laxdigu waxaa weeyaan alilxaad almail marka luxudka waxaa wey waa midka dhinac qabriga ah loo leexiye oo laga qoday ba xabaalbilaashta geeskeeda saa looga qoday dhinac loo qoday ayaa luxud la yihahdaa shaqina waa in bartanka laga jeexo qabriga dhexdiisa laga jeexo ayaa shaqi la yihahdaa marka kaga fiican buu kuleh wuxuu leeya wlaxdu wafi laxdu baa afdalu fadli badan min ashaqi jeexitaan dhexda laga jeexo ah, laxdiga ka faaxan leanna nabiga alayh salaam baa lagu xabaalay luxud ah, saxaabada markii nabiga uu dhintay alayh salaam ayaa waxay dheheen ma luxudna mise waa shaqi laba nin baa jirto saxaabada kamid a ah midna luxidku caan ku ahaa ilka midna shaqiyo dhedhe caan ku ahaa kooli imaadun aan ku gaabsana la yidhi abu dalxa radia allahu canhu buu ahaa midka luxidka kiibaa imaado markaas nabiga waa la lexday wa fi laxdi in il loo sameeyo dhinac loo sameeyo yo afdalu fadli badan min ashaqi jeexitaan dhexda laga jeexo ilaa an takuuna alardu dhulka lagu xabaaraya inuuba yahay mooyeene rakhwa arda arda inay tahay ardadaasoo rakhwatan jilicsan ardo jilicsan oo oo kala daadanaysa oo markii qofka haddiiba mdhanaca ka qodnaan soo dumaysaa haddaynan ahayn haddii na soo dumayn meelaha qaar waa bacaad oo haddii la yihahdo iila la sameeyo iilkii baaba kuusoo dumayaba ilka kusoo dumaya markaasoo kale shaqiga iyo dhexda laga jeexo ayaa sunnaa fa yundabu markay ardadu rakwatahay jilicsan tahay ashaqu baa la sunneeyaa dhexda laga jeexo wayukrahu waxaa la nacaa fii taabuutin sanduuq gudihii in lagu xabaalo se taabuutku waa sanduuq in meydka sanduuq la dhexgeliyo waa karaahiyo maxaa yeelay lima fihi min idaacat اlmaal ah, kafankii baaba la yihi mid dhaqan oo aad usi qusbeer iyo ala yiraahdo oo aljadid alxayu awlaa biاljadidi min almayiti marka in sanduuq laga yaabo intaaso qarash inay ku baxayso la waxay si hadda gaalada ku rafaasan yihiin oo kale ma aha a ah, marka taabuudka lama sameynayo ee meydka dhulkiisiba dhulka la dhigayaa isaga carada looma dhexenayo ilaa an takuuna alardu inayba tahay mooyeene rikhwa iyaduna ama rakhwa ardadu inay ardo jilicsanba tahay mooyeene oo laga baqaayo in markaaba caradiiba ay isku badunto markaa sanduuqana lagu ilaalinaya oo mase nadiyatan ay jilicsan tahay mooyeene dhulki waa dhul biyo qulqulayaan oo jilicsan oo eh, rays aho biyihiiba biyo marat eh, dhulkiiba dhul istaagaya unan ahayn see la yeeli markaasoo kale waa la samayn karaa ayuu kuleeyahy nadiya meel oo iska rays oo jilicsan wey wayatawalaahu rijaalu yatawallaah waxaa tawalinaya o uqumaaya dhigitaanka meydka la dhigaayo qabriga ama luxudka arijaalu raggaa u qumi walow liimra'atin haweeney ba ahaatee waxa la xabaalayo waxaa la xabaalay haween ba ahaatee dhigitaan markay imaato raggaa shaqada iskale xoog bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in maaratay jilibka la dhigo meydka la astuur eh, shaqay u baahan tahay marka raggii baa hawshaa la qumaayo wa awlaahum raggaa waxaa ugu awleysan azawju ninkii haddii haweeney dhibato ninkeeda ugu awleysan inuu iilka dhigo in shalaxa waa hadduu usuubado xabaalida lidafni xabaalidda usuubado nin wax yaqaano oo xabaal iyo meyd qaadidiisi waxaa garanaya hadduu yahay ama xoogu ku qaadanahaya a marka asagaa awlow in madaxa loo dhiibo layirahdo haya qabo la kaalmeeyo huma awlaahum bisalaati kuwoodii salaada awlow u ahaa huma awlaahum kuwooda ugu dhawaa u helsanaa bisalaati kutukashada marka laga hadlayay salaadee salaatuljanais yaa laga hadlaya ma salaadii caadigeed an waxaa wey wla imaamati bsalaada kale iyo wla imam bisalaat ljanaza waa ka kala duuneed salaadan cadiga marka laga hadlayo waa afqah afqah waa horreeyey shaaficiyada xagga kalena qura axaadiistana alaqra laakiin markii janaaze lagu tukanay ayaa u horreeyey ya alasam soomeen ya qaraabadaa la fiirinayey kadibna qaraabada soo maray waa soo ojka wey marka waxaa ku xigta alasan midka dada qofka dada marka wuxuu leeyahy uma awlaa bisalaati maanta laakiin marka laga hadlaayey eh, sida kale waa la aqbalay oo si u kala horreeye weeye laakiin markii aan nidhi alasan waxaa la hormarin alafqa baa la hormarin xagga salaadda waxaa la hormarin midka da'da faqiiha iyo midka eh, odayga ah waxaa la hormarinaya salaad kutukashada midka odayga oo salaadan iyo khushuucdeeda iyo cibaadada iyo waxaasaa lagu tuusanyahy laakiin markay noqoto hala dhigo iilka hala dhigo haddii zawd la waayo afqahii iyo kii asankaa ah kee owlaah afqaha owlaah oday qubay oo oday ah meeshaas waxba lagu dhibi maayo ilka isku tuur la dhibi maaye waxaa loo dhiibaya nin faqiiha xoogna leh a ah, faqiiha oo garanaya qaabka luxudka loo dhigo iyo dhabanka sida loogu dhigi bismi llah calaa milati rasuulillah umuurahaas o dhan akrinaya laakiin la afqahu afqahiibaa hunaa meeshan markii la dhaho dhigitaanka meydka laxuudka la dhigaayo muqadaman laga hormarin calal asani midka daada cagsi salaati ama cagsu salaati salaada cagsigeedii salaada waxay ahayd ah, alasan muqadam cala alafqa soo ma ahayn midka dada ama dadiisa weyntahay baa la hormarinaya agga fiqiga midka fiqiga laga hormarinaya hadda laakiin kii fiqiha baa la hormarinoo dhigitaanka marka laga hadlayo waxaa laga hormarin midka maratay asanka ee dada wayundabu waxaa la suneeyaa an yakuunuu dadkaas dhigaaya meydka inay noqdaan witran tira sdheer saddex qof oo kale ayaayaa dhigaya eh, ama shan qof oo kale arrimahaas sida nabiga iyo cabaas iyo eh, fadal iyo yaa nabiga dhiga alayh isalaatu wasalaam qaarkoodna waxay ku dareen qafam iyo shaqlaan eh, mxuu ahaa ayay ku dareen mawlaha rasulillah sal slam shan baa markay ahaayeen iyo saddex bay ahaayeen isku soo markaa isku fiiriso witir bay wada noqon marka tira sdheer saddex qof shan qof toddoba qof hadda si loogu bahdo in musaaxamo iyo cariiri ay noqotaan lama rabo oo meesha ay waxba qaban waayaan oo ayaga isreebaan wayundabu waxaa la sunaaya yakuna witra inay noqdaan wayuqaطa waxaa la dabooli bithawbin meydka marka lasii dhigaayo iilka oo dhowrka qof ee lagu talagalay ay hawsha qaban qabsanayaan inta kale la kor tuuran yihiin maraa fiican in lagu qariyo oo dadka hawshooda hoosta ay qabsadaan meydkii oo wejiga loo faydi iyo howlahaas iyo wax o dhan la ogaanin dadka qulaa tashwiish bay leeyihin dadka markii banaanka ay tuuran yihiin oo meydkii ay wada arkaan xagga ka qabo xagga saa ka yeel xagga saa ka yeel qofkii oo shaqadiiba qabanaya oo yaqaana ayaa la dhibaya marka wuxuu leeya wayuqaطa in la daboolaa wanaagsan bithoobi maro cinda dafni marka la xabaalayo wa raasuhu madaxiisi meydkii waxaa la dhigayaa cinda rijli qabri qabriga lugihiisa agtiisa la dhigi cinda rijli qabri wuxuu ka wadaa cinda rijli mayiti cinda maa yakuunu fi lqabri meydka markuu qabriga la geliyo lugihiisa meesha ku toosnaan doontaa halkaasaa madaxiisa lasoo dhigi marka hadhow la in meydka qabriga la geliyo oo sidii loo soo wado qabriga madaxa ma laga soo gelini mise agga lugaha laga soo gelin agga lugaha laga soo gelin intaasu raba ku sheego xagga lugaha ee laga soo gelin horta hore ee madax hadhow noqon doono laga soo gelin mahaye xagga lugihiisa laga soo gelinayo noqon doonto saasaa marka loo siibi aalkaasuu sidii caadi aheed uu marka u lahaa ayay ku toosan tahay lakin haddii xagga laga soo geliyo waxay noqon gadaalgadaal inoo soo noqdo ayay noqonaysaa wyudacu rasuhu waxaa la dejini naxaskii baa lagu wadaa cinda rijliqabri qabriga madaxii ee lugihiisa agtiisa la dhigan kadib baa asaga lala bixi wayusalu markaasaa la siiban ama wayusala waa yusalla in la siiba wanaagsan min jihati ra'si xagga madaxa halka xagga madaxa laga qabanaya saasaas luluqoosin lugihiisi baa u dambeynaya wayaquulu daafinu qofkan xabaalaya meydka ee ku jira iilka ee la qabanaya waxaa waxaa waxuu dhahaya oo sunnaha bismi illaah ayuu leeyahay a ah, bismi illaah ilaahay magaciisaan adfanuhu ku xabaalaya ama adfanuka ku xabaali wa calaa milati rasuuli illaah rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam miladiisi iyo diintiisii xaniifadaheed ayaana ku sugannahay oo daa'imaynaa wa calaa milati rasuuli illah wayadcuu lahu waa u inta uu hayana waa u duceynaya ilah u ilah yuu leeyahay wayuwasiduhu wuu u barkinayaa laminatan dhoobo dhooba barkin looga dhigi a ah, barkin kale iyo wax lama soo qaadayo dhoobadaasi noo malasi malaasi markaasaa dee dhabanka loo dhigi dhabanka loo saari wayufdii wuxuuna gaarsiinayaa bikhadihi meydka dhafoorkiisa ila alardi dhulku gaarhsiin waa inay arada iyo asaga isgaaraan oo dhoobadaas la gaarsiiyo oo mara looga dhigin oo go looga dhigin oo barkin looga dhigin ee si toosa ah loo gaarsiiyo jirkiisa iyo dhabankiisa ardada waa in la gaarsiiyaa wa yuudacu lama huraan wey minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum ti wey ayadii baa lagu celiyey dib loogu noqday marka dhulkaasaa la saaxini ma taalo maxalkan maxal ma aha gogol iyo firaash iyo barkimiya la qaato ma ah camalkaas qofka uu leeyahay amba ama firaash u noqon ama haddii kale uu ku weyni camalkiisa wey wa yuudacu waa la dejinaya wayuudaca ama wa yuudaca yusanu waxaa la sunaya in la dejiyo calaa janbihi dhinaciisa alayaman midigtaa nadban sunna weye in dhinaca midigtaa loo dhigo waa sunna mustaqbila alqiblati laakiin shardi qiblada waa inuu qaabilsan yahay xatman waajibnimo haddii midig loo dhigo waayo bidix loo dhigo waa in qiblada loo duwa kolley kolley qiblada loo duwo wey qiblada meydka in laga leexiyo laga duwo ma banaana xataa waxay leedahay adi qiblada keyrkeeda waa lasoo qufi haddii waqtigii uu dhow yahay qiblada si loogu duwo wa yuudacu calaa janbihi laima dhanka midigtaha meydka loo dhigaya midba sunanimo mustaqbal alqibla soo qiblada qaabishan xatman waajibnimo wa yusanu waxaa la suneeyaa wayunsabu dheh waxaa la taagayaa ama yunsabu wayunsaba wa an yunsaba in la taago calay kursi alabin markii la geliyo dhoobadii iyo boloogii iyo mxuaha yaasaa log lagu tirtiirinaya lagu tirtiirin yunsab waa la taagi lagu xidhaya marka si ay caradan dambe lasoo rogaayay iyo iilka ayna isku gaarin dhooba waxbaa lagu dhejina geedaha iyo dhoobada waxaa anaa ku dhejinaa alwaax baa mararka meelaha qaar lagu dhejiya qaarkood foostagolomada iyo bir baa lagu dhejiyaa hadas wixii soolagol kadibna dhoobadii iyo carradii baa lagu adkeynaya wayaxthuu wuxuu firdhinayaa man qofka danaa u dhow meydka agtiisa fadhiya halaatha xahayaatin ah, mandana qarwa minhu u dhow halaatha xahayaat saddex cantooba ah yuusaa ugu firdhin meeshii ilki yuusaa intaan carada faraha badan la gaarin xogo cantooba shuru kusiinaya taa kusameynaya insibu calaya waa kudhihi insibu calaya lama wahiilu wahiilu calaya turaab kamaa sunna min rasul sal slam sida nabiga lagu sameeyey saxaabi waa kii dhaha jiray sacdun awaqas uma kadib markii saddex cantooba iyo waxsaasoo lagu shubo yuhaalu caleyhi waxaa lagu siideen oo lagu shubayaa lagu harqin aturaabu caradii bilmasaaxi ayaa lagu shubayaa maalkan oo mxuaha majarafyaha iyo badiilki iyo markaasaa caradii lagu qaaday oo lagu shubaya masaaxi waa badiilki iyo waxyaalaha wey yuhaalu waxaa lagu hoobini caleyhi korkiisa aturaabu caradii bilmasaaxi wixii la isticmaalaayo badiiladii iyo eh, eh, xagaafyihii iyo waxyaalaha lagu shubaya wa an yamkutha wa yusanu an yamkutha inuu nagaado saacatan ama yumkata lanagaa saacatan xoogow bacda dafni marka la xabaalo kadib in xoogow la sugaa wanaagsan bu kuleeyahy maydkii waa la xabaalay waa la bogay markaaba inaan la dareerin xogow laga fadhiyo ilaahay loo baryo loo duceeyo bacda dafni yulaqinuhu ayuu kuleeyahy waa u laqinayaa talqiin wax la yihahdo ah, oo maydkaa dhintay baa marka inti la xabaalo korkiisa la tuuranaya oo la fadhiisano hortiisiiba nin intuu istaago iyuu talqiin qaadaya oo leeyahay fulan ibnu eh, fulanay hebelkii heblo ay dhashay hooyadii ba lagu abtirin xadiid baa jira arrintaas ka hadlaaya lakin xadidka daciif weeye ah, talqiintu waa un intuuna weli dhimanin ee uu waxu maqlaayo ee uu tawxiidsanayo laqinuu mawtaakum bilaa ilaha ila allah laa ilaha illa allahu markaasaa loo laqinayaa siuu u noqdo aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaha illa allah hadduu sadhinto ducadaa uo muslimiinta ay u duceeyaan unbaa lagu kaaftoomaya ee isaga lala hadli mahayo saa yeel laba marag baa ku imaan doona waxaase kuweydiin doonaan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka bay kuweydiin doon faqul rabbi allah in la dhaho lagu dul akriyo waba macnaha hadda ma keenayso xadiiskana daciif weeyaan xadiiskana daciif weeye naam wydcuu lahu waa u duceynaya wystakfiru lahu dembi dhaaf u weydiin midaasaa las amray istakfiruu lakhiikum wsأluu lahu tahbiit fainahu lana yusأl ayuu nabig sal slm yiri istikfaar ilahay weydiiyay dembi dhaaf inuu ilahay kelimada xaqa ku sugo oo jawaabihii sax uga jawaabo ilahayna uga barya oo argagaxyo waxuuna ku dhicin haddaa la weydiinayaa buu rasulka sal allah alay waslm yihi wayusanu waxaa la suneeyaa an yurfaca alqabru wayurfacu lqabru ayuu iska yidhi wayurfacu lqabru wayusanu waxaa la sunaya an yurfaca alqabru qabrigii in kor loo yarqaado shibran taaka qadarkeed xogow taaka dhan si loo garto calaamada qabriga oo loogu istaagan oo looga gudo qofkii rabaa hadee muslimiinta qof walbaba qaraabadiisa inuu ogaado rabaa qabrigiise ayadoo dhib inuu ku ogaado dhagax wax u saarto ah, nabiga aley isalaatu wasalaam markuu dhintay walaalkiis cuhmaan binu madcuun oo iskuul naas ay nuugeen dhagax buu horta koro saaray markaasu wuxuu yihi ehelkeygaan ku ogaan saasuu rasulka sala allah alay wasalam marka taa dhib male xoog shibran laakiin in kor loo qaado oo musalaga eh, eh, dhigo tasmiim kuruskurus laga dhigo kor loo qaado ayaa la diidan yahay ilaa fi bilaadi alxarbi dhulka dagaalka uu ka socda mooyeene meeshii muslimiintii gaala isku hayeene dagaal ka socday haddii qof muslimiin lagu xabaalayo waa la qarinaya waxaa dhici karta inay hadhow faagaan oy tashwiih ku sameeyaanoo tamthiil iyo suura xumeyn ku sameeyaanoo meelaha ay dhidhigaanoo mataaxiftoodii iyo meelaha iyaga maarata ay ku dalxiisaan ay dhigaanoo dhahaan ninkii saasaaye dhibaatada noo geystay ee kadhaay in badan naga cabsiiyey waa kano ay ku ciyaaraan baa dhici karta taasaa markaa markaa haddii meeshaas ay tahay waa la qarinaya meel lagu xabaariya la waayo ama bila dhul bidca ay ka socoto ka jirto oo kale khawaarij baa ka jirta sida cali bin abi aalib radi allahu canhu meel ku xabaaraya lama yaqaan meel ku xabaaran yahay lama garanayo waa la qariya qabarkiisii niman xunoo dhib badan oo khawaarij ah ayaa dilay sayidka sayid cali radia allahu canhu wa ardaah ninkaas amiir lmuminiin ah axad lcashar mubashiriin khilaafat raabica radia allahu canhu arda min cami rasuulilah awalu man aslama min saxaabati rasuuli lahi sal ly slam min ashabaab ayuu ahaa niman baa dilay marka haddii arrimahaas laga baqayo waa la qarinaya ila fi bilaadi alxarbi wa in xoogow layar baaro in la baaro oo layar ballaariyo yaa afdalu fadli badan maxay ka fadli badan tahay min tasniimihi in kurs loo sameeyo in kurs loo sameeyo saa loo yuuqo waxaa ka fiican in xoogow saa u yar kala degan yahay qabriga waa la yar kala dejinaya tasdiix sadxigu tasdiixu awi min asadxi weeyaanoo xoogow saasaa loo yar simi oo layar baari walaa yuzaadu fiihi lagana ziyaadin mahayo marka la xabaari calaa turaabi caradiisa in caradiisa laga ziyada dad kale waa dhib bay ku noqon asagiina haddee masaafo iyo masaaxo ka weyn meeshiisii ayuu qaadan in caradii markaa ilaa uu ilaa lagu rogo caro kale laga soo qaato oo maanta dhulka la xagaafo ma aha meydka haddiiba la xabaalo waxba in lagu sii wado kor loo sii taaga ma ahee oo dadka lasii dhibee intaa una arta ku filan wax lagu daayo lagu joojiyo caro kalena lasoo caariyeysan wayurashu waxaa la sun wayurashu waxaa yusanu an yurasha in la firdhiyo oo la shushubo caleyh korkiisa lagu rushay almaa biyo shubo ayaa fiican buu kuleeyahy waana tafaaul weye biyaha qabowa lagu shubaayo inuu ilahay raxmadiisi iyo naxariistiisi iyo qabowga uu siiyo wa yuudacu waxaa korkiisa la saaraya xashan qururax qururax iyo waxbaa saa loo kor saaray ibraahim ibnu nebi markuu dhintay sal ly slam wiilkiisii nabi wiilkiisii ibraahim aha nabiga saaray uu leeyahay imam shaafici balaaq buu kasoo saaray wa tajsiisu lqabri waxaa la nacaa tajsiisu lqabri qabriga in la nuuradeeyo in korka iyo wax laga mamariyo wa tajsiisun ba tajsiisun tajsiisu qabrin qaarkood saasay qorayaan tajhiizu qabrin wa binaain wa khuluqin ya tajhiis in qoray tajsiisku waa min aljas jiskuna waa nuuradda wey a nuuradda baashad yihahda cad insaan loo mariyo oo ama smid iyo waxsaas o kale inti la mariyo baalka la mariyo lama ogolo karaahiya wey waa la nahiyey ba kusoo arooray nahyiguna waxau tusayaa ugu yaraan karaahiya karaahiyaduna haddee iyao aftarkeeda keentaa Ah, taxriim xaaraanta waa lagu magacaabi karaa nahyi baa kuso aroray naam wa binaaun baa karaahiya in la dhiso oo qabrigii korkiisa wax laga dhiso lacana allahu lyahuuda wanasara itakaduu qubur ambiyaa'ihim wa saalixiihim waa eh, kudhijia masaajida marka masaajid bay hadhow isku bedeli oo meel lagu ciid lagu ciiday noqono meel lagu diiqay noqono meel la fadhiisto oo tusbaxda inti lala fadhiisto waxbaa lasoo akrina wardiga soo rida kadibna meeshaas wax la babari shirkiga sidiisuba waxaa weeyaan siduu xaaraam u yahay in lagu dhaco haayadiis lagu dhaco naftigiisi yaa wasiiladiisana xaaraamay u tahay ah, shakigi sidiisaba asalaamatu laa yacdiluha shay nabadgelyada wax loo dhiga male ah, nabadgelyada wax loo dhiga male waxaadna ku nabadgelaysaa inaad hadyigii nabiga ku dheganaad sala alla alay slam khayru hadyi hadyi muxamed sala allah aleyh wasalam intaad ku badbaadi kartaa haddiise aad wax ku dardarto waxaad ku dardartay kakaa dambeeya waxbuu kusii dari adaana sabab u ah wuxuu ku dalaaya dhow inuu caabudo inuu indhaha cadeeyo oo samada utaago ayaga wax weydiisto oo meeshuu agga qablada ujeesan laha qabriga ujeesado waana sida hadda muslimiinta in badan oo caalam islami kamid a ah ay ku ibtilaysan yihiin qubuurtii bay wax moodayaan qabri dhintay oo loo duceynayo oo lagu cibro qaadanayo oo labadaa loogu qastay inaad u duceyso asagiibaa baahan oo cumrigiis camalkiisi la joojiyey aad u duceyso eh, adig ku cibro qaadato waxyaala kalaa ah marka la galay qubuurtaas aad qalbiga loogu hayaa oo wax la moodaya oo dadkii noolaaba waxaa looga jeesaday qubuurtii baa looga jeesaday wayukrahu waxaa la nacaa marka tashiizu qalbinaa khuluq khaluuqu waa waxyaalaha waxyaala oo laisku dardaray wey oo zacfaraan iyo waxyaala diibi iyo cadir iyo khaliid oo laisku dardaray waxaa in lagu shushubo ayayna karaayo wey waa maa wardi biyaha maa wardiga la yiraahdo ayayna karaayo wey lima fihi min idaacati lmaal waxaaso dhan waa idaacatu lmaal wey wa kitaabatun in wax lagu qorqoro ayadana wa waa la nacay magaciisi iyo qur-aan iyo wax lagu qorqoro makhada qaar baa soo reebay oo magaca iyo laakiin in waxbaa lagu qorin ba iska wanaagsan dhagax iyo waxsaa iska dhig markhadada waa barkin in la dhigo oo meydka loo dhigo wa midribatun ayaduna gogol nooc gogol yar oo eh, loo dhigaayo meydka in la sameeyo ayaduna ma aha eh, midribadu waa waa gogol wey firaash baan udhigaynaa meydka inaad tirahdo waxaasoo dhan waxay sheegaysa male taxtahu eh, taxta almeyit meydka hoostiisa la dhigayo wa yundabu lilrijaali ragga waxaa loo suneeyaa ziyaaratu lqubuuri qubuurta inay ziyaartaan ayaa sunnaa walaa ba'sa dhib malaha bimashyihi fi nacli ragga inuu qubuurta ziyaartaan waa sunna ama haweenku inay qubuuraha ay sida ragga u ziyaartaan baa la diiday inqubuura sida ragga u ziyaartaan ayaa la diiday laakiin hadday ay ayna ku badanin fitnana aamin laga yahay marmar oo kale ay ay ziyaarato qabri ay marayso oo kale aba dhibaato ma laha dhibaato ma laha walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ahaa haweeney wiilkeeda uu ka dhintay oo ooyeysa qabri kor taagan ayuu arkay rasuulka aleyh salaatu wasalaam u tegey wuxuu yihi itaqi llaha wasbiri ilahay ka boqo sabir buu yihi marka ilayka canii waa kii dhehaysay nabiga alay salaam sabir buu amray ee qabriga iyo taagishada qabriga kale muna hadlin qabuurta ma banaanay ee hastaagin iyo muna dhihin ee ohintan ay kala go-i lahaa iyo sabir la-aantan iyo sida ay gabadhu ay u sabrin u ayuu kala hadlay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam halkaasay ka u deliishanayaan marka waxaa rag xadiid baa jira oo zawaaraat zawaaraat اlqubur iyo zaa'iraat اlqubur baa kala jirta laba xadiid wey zawaaraadka wey wax la di qabriga inay sida ragga oo kale ku qulqulaan oo dhex taagnaadaan fitnaday keeni karaan raqiiqaat lqalbi weeyaan oohin iyo dhawq buuqa loo baanay bulaan bay keeni karaan arrimahaas oo kale qaarkood waxay kasoo reebayaan qabriga nabiga sala allahu alيh wasalam haweenka waa loo xidhaa oo meel bay rawdad iyo waxbaa loo xidhaa marka qabriga agtiisa kama foga laakiin markaa loo furo dhawaaqa ka yeer waad yaabi qaarkood alalaaska qaarkood oohinta mm. ziyaarat lqubuur laa ba'sa bimashyi fi nacli qofka inuu dhex socdo qubuurta fi nacli kaba ku dhex socdo dhibaato male oo qubuurta markaad ziyaarinaysa inaad kabaha siibto oo kabaa gacanta ku qaado waxba shardi maaha dhib male maxaa yeele nabiga aleyh isalaatu wasalaam wuxuu ki ka hadlaayay markii qofka la xabaalo watawalaa asxaabahu xataa anahu yasmacu qarca nicaalihim waa kalahaa wuxuu maqlayaa kabahoodii shanqadhooduu maqlayaa marka kabay qabaan dadku kabay qabaan ama xadiidkii yaa saaxibu sabtiya amsik sabtayka iyo ikhlac nafsabtay ah kabahaada siib sabtiya waxay ahayd kaba magad laga sameeyey maqaar marka waxaad dhici karta maqaarkaas inay ahaayeen maqaar nijaas ama daahir aan ahayn ama si ahaantooda ay wasaq ugu soo istaagay waxyaala nocaasa ah yaa laga yaaba in loola jeedo ay ta'wiiliyeen oo si ay u jamciyaan nusuusta dee loo jamciyo wydnuu minhu waa u dhowaanaya qofka zaa'irka qabriga ziyaaranayo meel fog un intuu istaago qubuurta kor ka ishaari maaye waa usoo dhawaan ka xayaatii markuu noolaa oo kale intuu usoo gaari jiray usoo gaari wayaquulu wuxuu leeya idaa zaara markuu ziyaaranayo salaamu calaykum daara qowmi muuminiin ama assalaamu calaykum yaa si fiican in alla geliyo assalaamu calaykum daara qowmin ya daara qowmin qolo daartooda waa qoom wax meesha ku xabaalan dad wey reer meesha ku jira daara qowmin waana daaro daara qowmin ya daara qowmin qowm daarahood muuminiin muminiina ayaan salaamaynaa asalaamu calaykum muminiintanay wa inaa anagu in sha allahu hadduu alla yirahdo bikum idinkaa laaxiquuna soo hareeri doonaa in sha allah marka waa iska tabarug weye wailaa xatman waxaa xaqiiqaa tacliiq ma ahee in qof walba uu dhiman doono oo uu dadkaa dhintay uu haleeli doono shaki kuma jiro in sha allahda waxaa weya waa tabarug walaysa tacliiqan mm, haddii kale maya macnaha ilahay waxabu mashiidaya ku socota lakin ilahay wuxuu qareray subxaanah wa tacaala oo cumuum loo qariray in qof walba kulu nafsi kulu baa laga cabiray kulu man calayha kulu shayin haali kelimatu kuli wey adduunka in dadka laga wada qaadi waxaa loo isticmaalay kilu min lcumuum midda ugu xoog badan wey waxba laga reebeen ayib waxaa kaloo laga yaaba insha allahda in loola jeedo bikum laaxiquunadaasi ku tacaluqaa inaa idinka meesha haddaad ku xabaalantihin inaan kuxabaalagu xabaalo mashiiyad ilah bay ku xilan tahay meel kale baa lanugu xabaali karaa meel kale yaa lanugu xabaali karaa waa dhibadeena laakiin idinkan inaan dhexdiina inagu soo inagu xabaalo qubuurtan aan kamid noqono hadduu ilahay yidhaahdo waa dhici doonta haddii kale meel kale wayaqra' waa akrinaya qur'aan wayadcuu lahum waa ducinaya qur'aan buu ku akrinaa saasuu leeyahay musanifka raximah llah masala umm laisku weeyaan qira'at lqur'aani cala almayit lam tahbut can rasuli lah sal slam aadaabu ziyaarat alqubuur nabiga noo cadiyay sala allah alay wasalam caaisha xataa waa kii aan weydiiso tiri seen qubuurta ku ziyaaranaa waxyaala loo daliishada haweenka ziyaaran karaan marar marka waxaa tirahdaa bu yiri ducadan u nabiga baray aleyh salaatu wasalaam in loogu duceeyo marka taa haddii wax kale ay jiri laheyd qur-aanka nabiga lagu soo dejiyey aleyh salaatu wasalaam hadduu jiri lahaa ama banaanaan lahaa la qara'a asaga akrin lahaa hadduu akriyana la nuqila waa lasoo naqlin lahaa marka labana soo naqlin oo dawaawiin xadiid wax xadiidoo saxiix oo lagu hayo ma laha inuu qur-aan akriyo nabiga alay slam saxaabadiisa u yiri qur-aan akriyo oo meydka qur-aanka lagu akriyo culamada le qur-aan baa lagu akrinaya waa iska ijtihaad wey qur-aanku waa barako waa khayr waa wanaag waa raxma qofka nool siduu u anficibu qofka dhintan u anfici halkaas ayaguna ay ka barayaan halkaasay la mareen marka khayr lhadyi hadyu muxamed sala allahu aleyh waali wasalam sida nabiga alayh salaam iyo saxaabadiisa iyo tarbiyada una baray hada huwa alawlaa taasaa fiican salaamu calaykum daara qowmi muminiin insha alla bikum laaxiquun wayaqrahu wayadcuu lahum wayadcuu watukrahu linnisaa haweenka waa loo nacaa inay ziyaaratu qubuur ay sameeyaan sabirkooda yar jazacooda ergagaxoodan waa badan yahay ah, waa badan yahay faslun yundadu waxaa la sunaya tacziyatu kuli qaaribi lmayiti meydka qaraabadiisa dhammaan in loo tacziyeeyo qofaa dhintay qaraabada ka walbahaarsan ee ooyeysa in dhammaan loo tacziyeeyaa sunna ila shaabata alajnabiya gabadha yar ee ajnabiga ah min almowti yaa laga tacziyanaya ah, shaaba alajnabiya loo tacziyan maayo gabadh yar hadday tahay dadka haweenka kale iyo qaraabadeeda iyo waxaan baa aaminsiin oo sibirsiin adigu maartaba maartay dhex gelgeli maysid ah, fitna laga baqayaa min almowti mowtkii baa laga tacziyanayaa tacziyadaasi ku tacaluqdaa tacziyatu kula qaribi meyti baa sunna min almowti mowtkii in looga tacziyeeyo ilaa halaathati ayaamin cafwan ilaa halaathati ayaamin saddex beri saddex beri ayay tacziyadu socon oo dadkii dhintay la booqani oo qofkaan u tegin uu tegi oo uu sabir iyo ducaa iskugu dari oo sabirsiin iyo ducaa iskugu dari kadibna faruu kala baxaya saddex beri waxa ka dambeya waa in badantiisa u qaato hataa qofkii laga dhinta laftirkiisii dad kadib inuu sii duduubnaado oo fadhiyo meel oo shaqadiisi ah hawlihiis kasii maqnaado lama ogolo waa la diiday ah, waxaan haweeneyda oo ah, ninkeeda ka dhintay ciddada iyo ixdaadka iyo isbasaasinta ku jirta aan ahayn aan ahayn wa bacda dafni min almowti ila halaata ayaam <clears throat> taqriiban saddex beri taqriiban saas saddex beri ilaa laba beri afar beri haddii iska qaadato waxa u dhadhow saddex beri waan kasii fogeen maxaad ku xiga wow raaciye bacda dafni xabaalida kadib marka la xabaala kadib wayukrahu waxaa la nacaa aljuluusu lahaa in tacziil loo fadhiisto oo guryihi intii la tago la fadhiisto oo haweenku ay fadhiistaan oo raggu xagga fadhiisto oo qola la kala dego oo waxaas ayadoo kaleeyo wey culeys iyo hiqal aan tabarba loo haynin oo dadkan niyad iyo moolaan midaan haynin ayay noqonaysaa in loo fadhiisto ma aha teendhooyin loo dhisto oo yihaahdo maalmihii magacyo loo babixiyo ma aha taa sax maaha kabatuurkaas lama ogolo falow kaana haa'iban qofkan wax tacsiyanaya hadduu maqan hadduu maqnaa oo qofka markuu dhintay waa maqnaa asagoo maqan baayo qofka hebela dhibay mar dambuudana ciddii iyo carradii imaaday dadkii laga dhintay faqadima uu soo galay bacda muddatin muddo kadib buu soo galay cazaahu waa u tacsiyanaya ah markuu imaado dhi ninka hebela waa maqla intuu dhintay waa dhintaa maqla bishii hore ilahay de sabir naga siiyo isagana ha u dhaafo waa ka tacziyadii marka wayaquulu wuxuu leeyahay fi tacziyati lmuslimi qofka muslimka tacziyadiisa lilmuslimi muslim u tacziyeynaayo tacziyat lmuslimi muslim tacziyadiis lilmuslimi liajli lmuslimi ah, baab dinkii qoray ah, laankan waa iska banaanta waad gelin kartaa ah, muslim tacziyadiis lilmuslimi liajli mowti muslimin muslim dhintay dartii buu u tacsiyanaya bilmuslimi bisababi muslimin muslim dhintay buu ka tacsiyanaya qofku u tacsiyanaya horta la hadlaya waa muslim wuxuu oga tacsiyanayana qof muslim oo dhintay wey tacsiyat lmuslimi muslim tacsiyadiis bilmuslimi bisababi mowti muslimin muslim ka dhintay sababtiisna ugu tacsiyanaya wuxuu leeyahay acdama allahu ajraka ajirkaada allaha weyneeyo wa axsana cazaaka tacsiyadaada iyo allaha maaratay wanaajiyo caزahda allah wanaajiyo wafara waa ka marka jaanib dhinaci kale kafara limayitika meydkaadana allah u dambi dhaafo lanna muslim buu ahay waa loo duceynayaa isagana waa muslim oo acdam allah ajirka lagu ducen meydkana waxaa laleeyahay waa loo duceyn afara limayitika buu leh meydkana waa loo duceynaya acdam allahu xadiid mucaad mxuu ahaa ilmihiis dhintay acdam allahu laka alajr wa alhamaka sabra warazaqana wa iyaaka shukra ayuu nabiga ku yiri sal l slam saas ah, ugu duceeyey waa hadii saxiix albani saxiixina fi axkaam aljanais uu leeyahay saasuu qorayaa dayib wakafara ha u dhaafo limeyitka meyidkaada wa fi lmuslimi muslim loo tacziyeenayo bilkaafiri bisababi wafaat halaaki kaafiri gaal baa ka dhintay qof muslima qaraabo nin ay yihiin oo gaalaa dhintay abiyo gaala dhintay walaalkii oo gaalaa dhintay mathalan ah, qaraabadiisa wayaan xanuun waa qabanayaa oo dadka waa wada dhasheen laakiin waa gaal dhintay utasiinase la dhihi wuxuu leeyahay ah. gaal baa laga dhintay maanta oo nool gaalka baa nool wa fi lkaafiri gaal baa loo tacsiyeenayaa bilmuslimi bisababi wafaati muslimin walaalkii oo muslimoo qaraabo ahayeen oo muslimah ka dhintay gaalki wuu tacseenaya muslim baa u tacsiinaya wuxuu leeyahay axsan allahu cazaaka cazaabala la hagaajiyo wakafara limayitika meydkaana muslim buu allah u dhaafo saasuu leeyahy wa fi lkaafiri gaal dhintay cafwan wa fi lkaafiri gaal loo tacsiyeenayo oo bilkaafiri bisababi kaafirin maata gaal dhintay sababtii loogu tacsiyeenayo qof gaalaad u tacsiyenaysa gaal baana ka dhintay saad leedahay akhlafa allahu calayka bedel allah ku siiyo walaa naqasa cadadaka tiradiina ma nusqaanto oo magaaladooda ha badato waaa kale wayanwi bihi takhiira aljizyati bu kuleh markuu leeyahay tiridiin ha badato xoolaa laga helaya iyo xoolaa laga heli bu leeyahy wayanwi bihi wuxuu u niyoonayaa tiradaa fara badan takhiira aljizya jizyada inay badato in jizyadu ay badato hadhow ah, jizyada muslimiinta laga qaadahay ah, muslimiinta hadda awal gaalada laga qaadi jiray marka tiradiina ayaan nusqaamin si ayna nooga yaraanin wixii aan arus laga qaadanayna jizyadaheed walbukaau walbukaau calayhi walbukaau oohin calayhi meydka ama muxtadirka qofka kusoo xaadira lagu ooyo jaiz way banaantay hadda e, mxuu aha qabla lmowti jaa-izun intuun weli dhimanin marka waa intuu muxtadarka waa lagu soo xaadiray waa xanuunsan yahay waa jiran yahay ilgeeriyaad buu leeyahay markaa ooyintu waa banaantay bu kuleeyahy walbukaa u oohin calayhi qofkii dhimanayo lagu dilooyo qabla lmowti intuuna dhiman jaiz way banant lakin niyax lama ogole o dhawaaq waa uu qofku yidhaho qaylyo ama nudba uu ku daro oo ammaan iyo wax uu ku dardaro waxyaalaasaa la ogoleen ooyintii kale caadigeed wey wa bacdahu markuu dhinto kadibna khilaaf ulawla waa laga fiican yahay sida owlaheeda wanaagsaneed khilaafkeeda weeyaan ah, eh. marka nabiga alay slam ina alcayna waina lifiraaqika ya ibrahim ibrahim bu isagoo yar bu yuu la hadlaya waa noolya ayay leeyihin weli ma dhimanin wayundab lakin haddaa ilin iyo waxaa iska tahay iyadoo dhib malaha dhib mala insha allah wayaxrumu waxaa xaaraana annadbu baa xaaraana nudbadu waa ammaanta iyo in maxaasinulmeyid la sheeg sheego oo deen asaga wax weyn uu qaban jiray oo ku tiirsaneed ood garab ku ahaayo aad cuskan jirtay waxa inaad qaadqaado taasaa nudbo la yihahdaa ammaanta ah wayaxrumu nudb waniyaaxatuna waa xaaraan qaylo waladmu in la gargaraaco dhabanada laiska garaaco ayadana waa xaaraan washaqulthawbi marada in la jeexjeexo waa xaaraan wanashuru shacri timihi in la firdhiyo oo gambada islaanta ay tuurto taasna xaaraan weeyaan waxaaso dhan lena tasakut caro qofka qadarki ilaahay buu ka cadhaysan yahayb saasaa muuqanaysa arrintu way ka weyntahay inuu ilmeynayo oo walbaharsan yahay oo qalbiga ka walbaara ishuna ilmeynaysa ka weyntahay dagaal buu ku jiraa wuxuu la dagaalo umulayahay mooyaane qofkan qofu dagaal ku jira qadarki ilahay maba ah, rumaysa ama kuma sabrin marka arrintaasi waa dacwa aljaahiliya iyo ficilkii jaahiliyadii iyo dhaqanka noocaas oo kale nabigu waa diiday alayh salatu wasalam laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadaca bidawa ljahiliyati bi sala alla alay slam ninkii dhabana iska garaaca oo jeebka marada jejeexa oo hadalkii jaahiliyada ku dhawaaqo naganamid maaha ah. wayundabu waxaa la sunayaa liaqaaribilmeyiti maydka qaraabadiis albucadaa ee fogaa meydka dadka qaraabada aha laakiin fogaa ah. iyo walijiiraani jiiraankiisi meydka u dhowaa qofka dhintay ee laga dhintay qofka loo dhintay qarabilmeyt dadka u dhowaa jiiraanku waxaa u wanaagsan oo sunaa loo suneeyaa an yuslixuu inay hagaajiyaan dacaama raashin inay kariyaan liahlimeyiti meydka ehelkiisa alaqrabiin ee u dhowaa maalinta iyada ah dad dab geli kara oo suuq kasoo soo adeegan kara oo bujur wax kasoo gadan kara arrimahaas ooma taallo dad murgisan oo walbahaarsan oo fooraro wey marka in cunto loosoo hagaajiyo oo lagu barbariyo oo la yihahdo cuna gaajadaas ku dilina sabra la yihahdo oo lagu xaqiijiyo inay cunaan saasaa fiican yundabu liaqarin meyit bacd kuwa fog iyo wali jiiraani jiiraanka waxaa loo suneeyaa an yuslixuu dacaman inay u hagaajiyaan ahli meytka la dhintay alaqrabiina qaraabada ahaa yakfiihim si oga kaafiya yowmahu maalinta iyo waleylata habeenkoodaas uu ka kaafiya waxay dabgeli lahaayeen howlahaas o dhan baa laga kaafini wa yulixa wa an yulexa inuu yulaxa waa lagu maaratay ilxaaxinaya waa lagu celcelin aleyhim korkooda liyakulu inay cunaan ha cuna ha ma cuntay bal cun baa la dhihi oo waa la xaqiijinaya ha gaajaab laga yaaba in qofkii uu telef la dhahaba oohinna ugu darmato wamaa yafcaluhu ahlulmeyiti dadka laga dhintay waxay sameeyaanse min islaaxi dacaami in raashin ay hagaajiyaan wa dadka ay kulmiyaan calayhi dhimashada qofka dhinta korkiisa ay u kulmiyaan caleyhi cala acaam bidcatun bidco weeyaan hayru xasanatin aan wanaagsaneen oo bidcatin dalaalabe eh bidco dhan waa dalaala xasana ma jirte ayb wa jamci bidcatun wey waa wax hadda dadaka haysta wey qofkii oo ilmeynayo oo ilinta ka socota oo diifka ka qulqulayo oo hadda marada gacanta wejiga saaranayo yo haddana soo dhawaada qolkaa gala fadhiista ha gobasha siiya aada ku hay haddana waxaa kaafi kala dheeri wey qof wasagaba murugsan oo walbahaarsan oo haddana dad maaratay inay wax cunaan raba usoo safteen marka taas wax wanaagsan maaha ogaada wax wanaagsan xataa mandiqa iyo caqliga saliimka ah waa diidaya wax aan ogolan wey sharciguna sidiisaba xikma xikmu kusalaysan yahay xikmu kusalaysan yahay marka xikmadii way diiday arrintaa ayada sharciguna waa xarimay arrintaas wanaag wax fiican maaha waxay dhihi jireen waxaan ku tirin jirnay min aniyaaxa ooyintii iyo dhawaaqii la diiday xaaraamtaha ayaan ku dari jirnay bay dhihi jireen inaan meydka cuntadiisa cunno oon fadhiisano wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wslm ala nabina axmed